في أخلاقه وفعاله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ثم أما بعد وسورة آل عمران aayadda afar iyo lixdan waxaynu ku dhex jirnay arrimihii saxayay mafaahiimu bani israa'iil aw ahli lkitaab iyo dadka kaleba nimankii dadka doonaya inay khaldaan ay diinta ilaahay ku daba rogaan markhaatigii ay ku hayeen kutubtii horena ay ka been sheegaan ayaa ilaahay uu kolba waxa ay khaldayaan mid ka mid a saxayay dhowr jeer ilaa afar jeer ayaa casharka dhexdiisa waxaynu ku arki doonaa yaa ahla alkitaab iyo min ahli lkitaab ereyga ahlulkitaab oo afar lix jeer soo noqonaya mar loo yeedhayo mar laga warramayaba ahlu kitaab haddii la yidhaahdo waa kuwii kutubtii hore la siiyey yahuud iyo nasaaro waxaa si gaara nasku ula hadlayaa suurad labadan suuradood suuratu alcimraan iyo suuratu lbaqara aynu soo dhaafnayba qofku had iyo jeer marka uu aqoon leeyahay ee aqoontiisii uu qariyo waa hakrasho hakrashadaasi waxay keenaysaa dembi weyn waxay keenaysaa ceebayn weyn waxay keenaysaa foolxumo weyn waayo waa qofkii aqoon loo ogaan garab mar u samaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula doodi lahaa iyo wuxuu ugu baaqi lahaa ayaa halkan lagu sheegayaa iyo wuxuu ugu digi lahaaba qul waxaad tidhaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyayow tacaalo u kaalaya ilaa kalimatin kelmad u kaalaya waa kelmadda tawxiidka sawaa-in baynanaa wa baynakum labadeenna inoo siman labadeennaba laynaga doonayo kelmaddii waa maxay anlaa nacbuda ila allah ilaahay mooye inaynaan cid kala caabudin walaa nushrika bihi shay-an waxna aynaan la caabudin aynaan ushrig walaa yatakhida bacdunaa bacda barhkeenba barhka kale aanu ka dhiganin haddaynu nahay reer bani aadan arbaaban ilaahyaal min duuni illaah inta alla ka sokaysay yaynaan ilaahyaal iska dhiganine alla aanu sinnaanno fa in tawallow hadday ka gacma taagtaan oy sii jeedsadaan u caddaysta manhajkiinoo faquuluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati ka ahaada biannaa muslimuun annagu ilaahay baan u hogaansanay dad iskuma jira annagu ilaahay baan u hoggaansanay ku dhaha mar labaad ugu celi yaa ahla alkitaab ahlu kitaabkiiow kuwii towraad iyo injiil la siiyayow lima tuxaajuuna fii ibraahim oo maxaa nebi ibraahim ugu murmaysaan ee ugu doodaysaan wamaa unsilat iyadoon la soo dejinin attawraatu waalinjiil labada kitaab ee towraad iyo injiil lama soo dejinin ilaa min bacdi nebi ibraahim dabadiibay labada kitaabba ahaayeenba afalaa tacqiluun oo miyaydaan caqli lahayn yaydaan waxba garanayn meeshii fashilaad cad baa ka dhacday ya yaa ya yaa kitaab baa soo noqnoqonaysa kitaabkan loogu yeedhay waxa weeye kitaab haduu qofku haysto inuu ka run sheegaabah marka waa lagu fadeexadaynayaa iyagoo kitaabkii ka markhaati kacaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caddaynayay taariikh dhacdooyinkiisa la soo gudban iyo tilmaamihiisa iyo qur'aankiisa iyo intaba iyagoo kitaabkii hayo haddana ka been sheegay yaa ahlalkitaab waaya asxaabiga odhan jiray cabdulaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma ayaa asxaabta qaarkood ay weydiiyeenoo waxay idhaahdeen bal waxaad nooga warantaa sifooyinkii nebi maxamedu ku lahaa kitaabka tawraad markaa asxaabiga cabdilaahina towraad buu yaqaanay dabeedna waa kii lahaa innahu la mawsuufun bisifaatihi fi lqur'aan sida qur'aanku uu u sifeeyey nebi maxamed unbay towraadina u sifaynaysa kolkaasuu akhriyay aayado towraada oo ay ku jiraan ama iska shabahaya qaybo suuratu laxzaab ay ka warramayso tilmaamaha nebiga waaya waxaa halkan ilaahay uu yidhi baaqan gaadhsii reer banu israa'iil dadku amaam allah inay siman yihiin u sheeg ilaahay hortiisa carabtooda iyo cajamtooda iyo midabadooda kala duwan iyo madax iyo dadku inay ilaahay hortiisa u siman yihiin amaam allah waa cadaaladda islaamka cadaaladda islaamka weeye waktiga dadka kala qabyaalad iyo dabaqado iyo dalal kala duwan iyo waxa ay ku baaqayaan tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum Ah, asxaabta nin ka mida ah baa ku dhawaaqi jiray kelmaddan ablislaamu laa aba lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi aniga islaam islaamkaa ee aabba ah marka ay dadku ku faanaan qabaa'ilka kala duwan sida qays iyo tamiim iyo anigu nin reer qaysa baan reer tamiim baan ah waxaa markay daldalaan aniguna waxaan leeyahay un aabbahay waa islaamka aabba kale malihi waa cadaaladda islaamka <clears throat> kelmaddani sawaain baynana wa baynakum waa kelmadii innaga inoo siman nebi maxamed baa laga rabaa asxaabtiisaa laga doonayaa khalqigoo dhan baa laga doonayaa ahlukitaabkaa laga doonayaa ummaddaa loo abuuray daraaddeed rasuul waliba kelmadaasuu ka bilaabayaa dacwadiisa kelimatu tawxiid anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayan rasuul waloo lasoo diraado halkaasuu ka bilaabaya wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ila ana facbuduun waaya sidaa ugu yeedh kelmaddaasaa loo siman yahay kelmaddaasaa wax badan kala saaraysa qofku xaq uu lahaana hadduu la yimaado uu ku helayaa haddii uu ka tagana uu ku waayayaa wax muslimka kale leeyahay kelmaddan dadku hadday xaqiiqo ka dhigaan ilaahay hortiisay u sidmayaan walaa yattakhida bacdunaa bacdan arbaaban min duuni illaah qaarkeenba qaarka kale yuu rabbiyaal ka dhiganin inta ilaahay ka sokaysa macnaha waxaa la doonaya dadku inay ilaahay hortiisa u sinmaan koow iyaguna aanay is-addoonsanin oo markay dad wada ashahaadanaya o wada noqdaan ilaahyaal isca dad isca khalis iscaabuda noqon maaya rabbiyaal isu noqon maaya halkaa maxaa ku jira haddii kelmaddan la waayo haddii islaamnimo la waayo haddii diin la waayo cadaalad baa luntay weligeed ba la sheega cadaalada marka cadaaladdu luntana waa shaki la-aan dadku in siday u kala xoog badan yihiin ay u kala xoolo badan yihiin ay u kala tiro badan yihiin ayay isu addoonsanayaan ilaa qaarkood ay doonaan in loo sujuudaba macnahan ay aayaddu ka warramayso waa kii uu mafhuumkiisa iyo waxa macnahan uu gudbinaya asxaabigii la odhan jiray ribciyi bnu caamir radia allahu canh markii asxaabtu ay ku duuleen nimankii la odhan jiray reer faris boqortooyadii weynayd ee bariga eeraan iyo ciraaq iyo jumhuuriyada ruushka iyo bakistan iyo afghan dhulkaasoo dhan meesh ciddii haystay bay ahaayeen ayaa ninkii rustum la odhanayay madaxda ka ahaa eryadah baa wuxuu yihi war bal nimankan carabta ah ha iigu yeedha ama iyagaaba u tego waftigii loo diray bay ahaayeen war maxaa naga soo doonteen buuhi meel baad deganaan jirteen halkaasoo saxaraahoo buuro madowle baa ku odayneyda xadaarad maydaan lahayn maxaa idin soo lugooye idin keenay meeshan qisadu way dheerayda waxaynu uga soconnaa kelmadda xalgala buu yidhi macnaha aayaddan uu ka soo xiganayo saddex jumlo ka kooban manhajka dhana muslimku ku soconaya ah waxau ihi ji'naa linukhrija alcibaad min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati illaahi waxda waxaanu u nimid si aanu dadka uga saarno is addoonsiga ay iyagu is-adoonsanayaan ama iscaabudidda iscaabudayaan iscaabudidda qaarkood ba qaarka kale ay caabudayaan ee rabbiyaasha iska dhiganayaan o waxaan u nimi wa min diiqi dunyaa diiqi dunyaa ilaa sicatiha dadka si aan uga saarno cidhiidhiga adduunyada oonu waasiceeda ugu saarno cidhiidhiga adduunyadu sheegayaa markaa waa diin la-aanta waa iimaan la-aanta cidhiidhiga dhabti waa taas marka dadku hadday islaamka u baxaan way nafisayaanoo way raaxaysanayaan wa min jawri اladyaani ilaa cadli lislaam waxaanu u nimi si aanu dadka uga saarno diimaha xadgudubkooda iyo jawrkooda iyo cadaalad darradooda oo cadaaladda islaamka aanu dadka ugu wada saarno dadku inay ilaahay u sinmaan dadku inay raaxo helaan dadku inay cadaalad helaan alxuriyatu waalmusaawaad waalcadaala waxaanay meelahan ka akhriyaane beenta nimanka gaalada ahy taasoo ay ka been sheegayaano annagu runa baanu doonaynaa buu saxaabigaas waxaa qur-aanka kariimkaa ilaahay uu ku xusay nimankii kiristanka ahaa suufiyaashooda iyo wadaadadoodii yuhuudda inay dadka ilaahyaal isaga dhigi jireen sida aayaddani ka digayso اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم waxay ka dhigteen culimmadoodii iyo suufiyaashoodii bay rabbiyaal ka dhigteen intay ilaahay ka sokaysa ilaahayaal bay ka dhigteen cadiy ibnu xaatim oo kristan ahaa wakhtigaas soo islaamay ayaa nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo hadda anigaaba diintaa kristanka ku jirado de wadaadada iyo suufiyaasha ilaah lagama dhigan jirina macnaha aayaddu muxuu sheegayaa miyaanay waxa xaaraanta ah u xalaalayn jirin buu nebigu shayga xalaasha ana miyaanay ka xaaraantinimayn jirin mee way dhaci jirtay buu taas wadaadadu inay wax noo jideeyaan diinta ku jirooo wax xalaala ay xaaraan ka dhigaan wax xaaraanana noo xalaaleeyaan fadaalika cibaadatuhum iyaahum haddaba caabudidda la caabudaya waa taa wey sharci dejinta ilaahay baa iska lahaa kol haddii sharci dejintii cid kale ay kaga tala qaateen waa nooc tawxiidka ka mid oo cid kale ay ka qaateen macnaha siiyeen xaqa cid kale waaya sidaa weeye fain tawallow faquuluu shhaduu biannaa muslimuun waxay tilmaamaysaa dadkii muslimiinta hadda aad tihiin waxaa ku tidhaahdaan waarnimayo ahlukitaabkii haddaa nagu diideen tawxiidka ah markhaati ka ahaada annagu muslimiin baan nahay macnaa iyay muyuuca imanin oo tanaasulina ama ha laydinka bato ama ha laydinka xoog weynaado ama ha laydinka xoola badiya waxyaabaha dadku isugu habradoo dhan ha yimaadaan meeshae eh, idinku ha tanaasulina manhajkiinnu waa inuu caddaado manhajkiinna waa inaad ku faantaan diintiinna waa in lanagu laydinku ogaadaa walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun saas weeye aayaddan uu qori jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waraaqaha marka uu dirayo ummadaha madaxdooda islaamka ugu yeedhayo ugu horrayn dacwada u fidinayo waraaqaha aayaddu ku qori jiray bahayd aayaddani bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedi rasuulillaahi ilaa hiraq cadiimi ruum salaamun calaa man itabaca alhuda ama bacd faaslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawallayta fainamaa calayka isma alariisiyiin yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum ilaa laga gaadho biannaa muslimuun waraaqdaasi waxay leedahay waxay ka socotaa bisinka kadib nebi maxamed rasuulkii ilaahay waxay ku socotaa ninka iraaqlo laydhaa madaxda waaweyne roomanka ka mid ah nabadgelya ahaato qofka hanuunka raaca dushiisa nabadgelya dushaada ma odhanayo leanna muu mutaysta weli salaamtii dhab tahay hanuunka ciddii raacduunbaa nabadgelya leh intaa kadib iska soo islaam akhriya dunyadaba waad nabadgeli abaalmarin wanaagsan oo labanlaaba baa ilaahay uu ku siina diintii horiyo ta dambeba aad ka hesho haddaad sidaa diiddo waxaad ogaataa wax alla waxa qodaalka ah ee beeralayda ah ee aada madaxda u tahay dembigoodu aduu ku saaran yihi ile qofka ah hadduu dadka hanuuniyana ajrigoodoo dhan buu leeyahay hadduu halleeyana dembigoodoo dhan buu leeyahay ilaa miisaankiisu la mid maaha qof caadiyahay aayaddan markaa akhriyaya rasuulku sala allahu calay qoraalka ugu daraya mar kale u yeedho waxaa tidhaahdaa lima tuxaajuuna fii ibraahiima wamaa unzilat altawraatu walinjiilu ilaa min bacdi waar kuwiinan ahlu kitaabkii maxaa nebi ibraahim ugu doodaysa maxaa u sheeganaysaa nebi ibraahim a isugu xoqaysaa iyadoo towraad iyo injiiliba ay ka dambeeyeen nebi ibraahim macnaha iyagaa waxay odhan jireen nebi ibraahim wuxuu ahaa yahuudi buu ahaa qolada kalena nasraani bay ahayd bay odhan jireen nasraani nasraani buu ahaa yahuudi buu ahaa diinta nasaaradu haysta iyo diinta yahuuddu haysta ayay odhan jireen nasraaniyadan iyo yahuudiyadan iyo towraad iyo injiil iyo intoo dhammiba way ka dambeeyeen wax badanoo idinku samaysateen oon asal lahayn weeye waxaa maanta ku baaqaysaane sheeganaysa ee nabiga u nisbaynaysaa waxaa keliya ha horreeyey islaannimu ahaa ubadkiisana wuu dardaarmi jiray nebi ibraahim haddaba ka dabatuurka ka daaya labadan kitaabba way ka dambeeyeen magacyaashani way ka dambeeyeen marka ha u nisbaynina nebi ibraahim nebi ibraahim waxaa loo nisbayn karaa islaamnimaa loo nisbayn karaa maxaa ugu doodaysaana u sheeganaysa iyadoo kutubtaniba ay ka dambaysay magacyaasha halkaa ilaahay wuxuu sugayaa nebi ibraahim cidduu ahaa ku abtirsan karaysa haa hooy antum idinku haaulaay yaa haaulaay kuwaasow yuhuud iyo nasaarada ilaahay ula hadla xaajatum waxaa ku doodeen oo ka muranteen fii maa lakum bihi cilmun waxaale wax ka og tihiin oo kutubihiinnu sheegeen falima tuxaajuuna maxaa ugu doodaysaa fii maa laysa lakum bihi cilmu oo waxaydaan waxba ka ogayn oo aayadaydaan usoo daliishan karayn maxaa ugu doodaysa wallaahu yaclam ilaahay baa wax walba ogsoonoo idiin sheegaye eh wa laa taclamuun idinku waxba ma oginin maa kaana ibraahiimu nebi ibraahim muu ahayn buu ilaha yidhi yahuudiyan walaa nasraaniyan yahuudiyan nasaaro toona ma ahayn laakiin kaana wuxuu ahaa xaniifan buu ahaa mid xaqa u leexday mid xaqa u iilanaya musliman buu ahaa mid ilaahay isu dhiibay wamaa kaana min almushrikiin kuwa cid kala caabuda oo aan ilaahay ahayna mu ahayn mushrikna ma ahayn tolow yaa u tola yaa sheegan karee nebi ibraahim xigta u ah inna wla annaas dad oo dhan waxa gacal u ah ee u xiga nebi ibraahim bi biibraahiima nebi ibraahim waxaa xigta u ah laladiina tabacuu mu'miniintii isaga raacee wakhtigiisa joogay wa haada annebiy iyo nebigan jooga ee nebi moxamed waaladiina aamanuu iyo dadka mu'miniintae had walba jooga wallaahu ilaahayna waliyu lmu'miniin waa hiiliyaha iyo taageeraha mu'miniinta awliyada ilaahay iyo ambiyadiiyo ilaahay way isku tirsan isku dhan wey ilaahay markhaatigiisa u dhacay markhaati u weyne la qaadanayaana waa ka ilaahay kuwaasoo waxa ku muranteen waxaa cilmi u leedihiinna maxaa ugu doodaysaan waxaydaan cilmi u lahayn oo dee waxyaabihii hore wuxuu ahaa wakhtigii ay joogeen wax dhacay kutubahoodu ay ka warrameen wuxuunay ka sheegayaan haba bedbedeleene laakiin taariikhda nebi ibraahim ee ay ka been sheegeen iyadoo weliba uu ka horreeyey taasaa ilahay uu ku qabtay taasaa ilahay uu ku fashiliyey taasaa ilahay xaqiiqadeedii uu sheegay wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilahay baa ogsoona idinkuma ogsoonin marka qof jaahili inuu idhaahda aniga ha layga dhagaysto oo weliba been sheegaya oo khaayin oo ammaanadii khiyaameeyey ayaan daro aan la qaadan karayn weeye nabi ibraahim calayhi salaam maadaama aabbihii ambiyada ahaa ilaahayna uu ka codsaday inuu maaragtay u yeelo ammaan wanaagsan ummadaha cid waliba waa u nisbo sheeganaysa yahuuddu waxay lahayd nebi ibraahim yahuudi buu ahaa nasaaradu waxay ahayd nebi ibraahim nasraani buu ahaa nimankan kale dhagaxaanta dul fadhiya reer quraysheeda kitaabba haysanina mushrikiintii la odhan jiray iyaguna waxay lahayd kacbadan isagaa dhisay nebi ibraahim kacbadan isagaa dhisay kacbada annagaa gacanta ku hayno oo xokaynu ah waxaanu ka farcannahay awlaadiisii baanu ka waladkiisii baanu ka farcannahay ismaaciil halkaasay iyaguna ku indhaha u gelin jireen kow dabeedna nebi ibraahim liiska iyagu hor noogu horreeyaa bay odhan jireen annaguna waa ku daba fayshanay nebi ibraahim ku tiri bay odhan jireen mushrikiinta carbeed wa subxaana allah sidaa daraaddeed ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sawirkii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil sanamyaasha gacmahooda ka helay maalintu sanamyaasha burburiye sanadii sideedaad sanadii sideedaad maalintii uu maka safeeyey rasuulka ee u xoreeyey calayhi salaatu wasalaam waa kii kacbada intoo laga adaamay ka soo qufay sanamyaal badan oo buuxiyey kacbadaylah ay ku gureen ay ku cabeeyeen kolkaasaa wuxuu ka soo saaray laba sawir oo sanamyaasha ka mid a ah, oo midna nebi ismaaciil ay u egeysiiyeen ay uga jeedaan midna nebi ibraahim gacmahana waxay u geliyeen qoryihii lagu faashan jiray sawiradaa yarada indhaha buurbuuran oo sidaa usoo ligan oo gacmahana ku haysta alaslaam aslaamtu waa qoryihii ay ku faashan jireen ayay saa usoo dhigeen ismaaciil ibraahim bay ku qoreen dabeetna nebigu intuu jajabiyey buu ihi qalladii idinku dhacday balaaya allah idinku ridee way ogyihiin inaanay labadaa nebi ku faashanin marnaba qoryahane way ka been sheegayaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxa kale oo nasku tilmaamaya arrinku markay diin tahay inaanu ahayn abtirsiimo iyo iyo dhalasho laakiinuu yahay mabaadi iyo qiyam iyo nidaam samaawiyahoo ilaahay uu keenay arrintu waa taa wey yahuudi ha u nisbo sheegatay iyo nasaariba abtirsiimadii nebi ibraahim carabtu nebi ismaaciiloo nebi ibraahim galaya ha u abtirsadeen haddana haddaanay diintiisii haysanin dadkiisii ma aha wa dad iblays weeye iyo reero naareed waman abda'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisu dibrida buu nebigu yihi tolkii ma horu mariyo weligiiba nebi ha ku abtirsado marka sidaa weeye annagaa u dhalannay iyo annagaa ka farcan iyo ilmo nebi baanu nahay ka gudubtaa ma kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman walaa kaana min almushrikiin yahuudi iyo nasraani iyo mushrik halkaa iska dhig weligoodba ha ku laakiin wuxuu ahaa xaniifan muslima xaniifku waxa weeye xaggu usoo leexanayu garaanta u hayaa waa xagga islaamka xaggu ka soo leexanayaa waa xagga saddexdaa qolo halkaasaa lagu ogyahay saasaanu u dardaarmay ubadkiisa ina awla naasi biibraahiim nebi ibraahim waxa awle ku ah wle alwlaa waa cidda xigtada ah gacalka ah gacaltooyada dhabtii cidday ka dhaxaysaa lladiina itabacuuhu wahada nabiyu waladiina aamanuu waa muminiintii raacay iyo nebi maxamed kan jooga iyo muminiintan joogta intaasaa isku liisa walow kala qoloba ha ahaadeen muminiintii berigaa nebi ibraahim iyo muminiinta nebi maxamed la joogta iyo kuwa dambeba iyo ambiyadanba isla wada muminiin weeye wallaahu waliyu lmu'miniin ilaahayna weli buu yahay isagaa taageerahooda isaga hiiliyahooda ah isaga garabkooda ku jira sidaa darteed baa nebi waxaa mu'miniinta ilaahay uu faray iyo nebi maxamedba xagga caqiidada iyo xagga qiyamka iyo akhlaaqda iyo islaamnimada iyo xagga karunsheegidda xaq inay kaga daydaan nebi ibraahim iyo mu'miniintii la socday qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa buraa'aau minkum wmima tacbuduuna min duuni اllah kafarnaa bikum wbadaa baynana wabaynakum alcadaawaةu wاlbagdaau abada xataa tu'minuu biاllahi waxdah ku dayda baa ilahay ui nimankaasi sidaa ay uga run sheegeen xaq dadka ay ugu qiimeeyeen diin iyo iimaan kii laga waayana uga beri noqdeen sidaasoo kale yeela dadku say isu qabanayaan waa sidaa say isu qabanayaan qabaa'ilka ma say isu qabanayaan waddamadii xuduuda maaha jinsiyadaha iyo baasaaboorada ma aha waxaan faraha badan la daldalayo waa diinta iyo islaamnimada iyo iimaanka alla waxaa caalamka ku noole waa labadaa qolo un labadaa qolana gaalo la ydhaahdo qolana islaam la ydhaahdo marka la dhadhacano qolana ahlujanno la ydhahdo qolana ahlunaar la ydhaahdo weligeedba ha la wadwadee labadaa ayuunbay u kala soconayaa fi aakhirana sidaa ayaa la laysu dabahayaa weligoodba labadani walaal ha ahaadee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo adeeradii oo gaalo ahaa ayaa kala baydhay oo israaci kara waa haddii qola ysku raacayo marka taana in fara badan bay mabda'a noocaasa gaaladu la dagaalamaanay ka dhigaan aragti basiida oo iska diimaha ah laakiin aragtida dhabtee saxda ahi ay tahay taa jinsiyadaha iyo qolooyinka iyo xuduudda iyo ta dhabtaahi waa taa marka halkaasi wax weyn baa runtii qofka muslimka ay ah tay inuu fahmo shisheeye iyo sokeeye ayaa ilaahay dadka uu kala baraya waddad buu ilahay yihi waxay jeclaatay daa'ifatun min ahli lkitaab koox ka mida kuwa ahlukitaabka low yudiluunakum inay idin ambiyaa wamaa yudiluuna ma ambinayaan oo ma luminayaan ilaa anfusahum lafahooda mooyaane wamaa yashcuruuna ma garanayaan yaa ahla alkitaab dheh kuwii kitaabka la siiyow lima takfuruuna biaayaati illaah aayadaha ilaahay maxaa uga gaaloobaysa qur-aanka wa antum tashhaduun idinkoo markhaati ka ah inay xaq yihiin yaa ahlalkitaab dheh kuwii kitaabka la siiye towraad iyo injiil haystayow lima talbisuuna alxaqa xaqa maxaa ugu ladhaysaan ee ugu maraysaane ugu malluuqaysaan bilbaatil baatilkiiyo xaqa maxaa isugu dhex daraysa wa taktumuuna alxaq xaqibaa qarinaysaan wa antum taclamuun idinkoo garanaya waa foolxumo weyn wey waaya warka looga qaateenkaahee kama dhibcaankaahay waa ka ilaahay subxaanah dadku waxay doonaan baha sheegaane qofka muuminka ahi ilaahiisuu ka qaadanaya akhbaarta ilaahay buu ka qaadanayaa dadka iyo mawaaqiftooda tilmaanta dhabtaa isagaa ilaahay siinaya qofka muuminka ah uu ka qaadanaya qofkuna haduu qur-aanka wax ka rumaysan waayo sheekada cidda kale u rumaystaa naarun kula dhaadhacaysa waxay jecel yihiin kitaabka ka midihi kooxdaasi had iyo jeer mar walba waa falaasifada cidda falsafadda diinta uga dhigta waa kuwa suufiyaashooda waa kuwa nasaaradooda cusuurta dambe casriyaasha dambe waa nimanka loo yaqaana mustashriqiinta almustashriquun waxaan had walba niman isku dayi jiray inay ka soo jeestaan xagga yahuudiya nasaarada oo dadka muslimiinta ana ay u dhex fadhiistaan diintooda qur-aankooda isku dayaan inay wax ka fasiraan oo xadiidka wax ka fasiraanoo kutub waaweyn alifaanoo taariikhda wax ka qoraanoo dadkan had iyo jeer dadka ku dabaroga haqaafadda iyo taariikhda iyo tafsiirka dadkaa weeye rag badan oo markaa jaamacadahooda wax ka dhiga oo suufiyaa ka mid ah ee wadaadadooda waaweyn qofkii waa iska gaal ama ha qarsada ama ha muujisto laakiin haddana marka uu wax qorayo waad yaabaysaa siduu u sharxaya iyo sida uu fasiraya waa lagu ogaya inuu mustashriq yahay mararka qaarkood culamautaari culamada waxay tilmaaman wixii luqada ku saabsan iyo waxyaabaha in laga qaato <clears throat> ama sida u fasirayaan dee luqadii maadaamay tahy waxaana waxba ka bedeli karay waaya low yudiluunakum wamaa yudiluuna ilaa anfusahum waxay jecel yihin inay idin lumiyaan oo taasay ku dadaalayaan qofkana waddo laga lumiyo waxa u khatar badan ta ilaahay baa u khatar badan tu ilaahay u marayo qof maalan safarah oo jidha iyo toosa ah, oo halkaa ku socda oo yoolkiisu meel yahay ayaa haddii uu wado kala maro oo habeen uu xaggan u socon lahaa habeen xaggan u socda ayaa farta dhexda ka qaniina markuu arkay inuu fogaado ambashadaas uu ka xumaanaya dibu noqoshada wakhtiga ka lumay jahawareerka ku dhacay maa baalu ka marka uu lumo ee uu libdho meeluu ka soo noqdaba isagoo aan lahayn isaasuu naar ugu soconaya marka ha ku lugo-ina kuwaas inay janno iyo diin idiin hayaan iyo horumare eh halowba idiin hayaan qaanuunka idiin keenaan waa hallow nidaamka ay idiin soo dhigaan waa hallow dadka muslimiintaa waxa ay la doonayaan waa hallow horumar maya in marnaba ay dadka muslimiintai khayr helaan horumaraan ha ka yaabin dee ilaahay baa run sheegay wasadaqa allah waabaynu arkaynaaba waaqica aynu ku noollahay waaqica aynu ku noollahay baa inooga markhaati furaya inta muslim sheeganaysa inay la doonayaan inay ku hayaan cusuur ay u bixiyeen alcasru alxajari casrigii hore dhagax dadku wuu qaniysanaa casriga barwaaqada may soo gaarin bay kuleeyiin weli alcasr alxajari baa lagu haynaya waa adduunyada imika adduunyada saddexaad bay u bixiyeen waxaad maqli doontaa beridow adduunyada toddobaad iyagoo ku sheegaya intay tiro nambarra sameeyeen adduunyada toddobaad marka inaad luntaan aakhiriya adduunyada jeceliyi iyagiina ilaahay si gaaru ula hadla wuxu uhi lima takfuruuna biaayaati illaahi wa antum tashhaduun aayadihii ilaahay maxaa uga gaaloodaan idinkoo markhaati kaa inay xaq yihiin aayadaha ilaahay waa qur-aanka aayadaha ilaahay waa towraad oo sheegaysa xaqnimada nebiga ee qur-aanka towraad unbay ahayd inay waxay sheegayso ay soo hagto towraadi dabeetana ay qur-aankan u keento laba kitaaba isu rumaynaya saasunba wa antum tashhaduun wa antum taclamuun ayaad arkaysa markhaatibaha ka tihin waana ogtihin asalkeedaba qofka waxyaabaha diinteennu ay ugu cudurdaarta waxaa ka mid ah jahliga jahligaa loogu cudurdaaraa ilowga gefka dirqiga la dirqiye la kalifo iyo jahliga xataa hadduu gaalnimadu ay uga dhacdo jahliga qofka diinteennu way u cudurdaaraysa ilaa inta uu aqoon helayo waayo ma tacadi ma xadgudbin hakarsham lamu imanin sidaa darteed baa ilaahay labadan arrimoodba ashahaada waalcilm markhaatina way ka ahaayeen cilmina way u lahaayeen caddaan bay u khilaafeen waa ceebta u weyn wey ceebta weyn markaasaa waxay mutaysteen qur-aanku mar inuu ku sifeeyo kula dee culimanimadoodii iyo markhaatigoodii iyo cilmigoodiiba ka been sheegeen tusaalaha ilaahay uu ka bixiya waxa weeye mid dhaafsan bani aadamka oo dhan waa wuxuu ku shabahay xayawaanada kuwa la xaqiro maaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalha aw tatrukhu yalha kuwa diintiisa uga been sheegay ay bay la mid yihiin halkaa raqlaynaya baa ilahay uhi ay raqlaynayo carabka unsaa u laalaadinayo marna aan carabkiiyo afka intuu carabka qaryo afka isku haysanayn baad ku shabihi karaysa maaluhum kamahali اlximaar malu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara bisa mahalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaati illah dameerna u egeysiiyo ku shabah waaya mar kale yeedhmo kalena eeg yaa ahla اlkitaabi lima talbisuuna alxaqa bilbaail xaq iyo baailka maxaa isugu dhehdeen labsigu waa iyadoo la isku mulaaqo oo la isku lifaaqo oo la isku dhex daro oo la diido xaqu inuu noqdo mid gaaru u taagan waalxaqu axaqu an yutabac waalxaqu axaqu an yuqaal xaqu isagaa gaar isu taago xaqu isagaa habboon in la raaco xaqu isagaa habboon in lagu dhawaaqo marka xaqiibay xaqnimada u diidayaanoo baadilkay xaq ka dhigayaan xaqana baadil bay ka dhigayaan macnaheedu waxa weeye ammaanada qofka diinta haya saaran way ka weyn tahay ammaanada laga doonayo ka duunyada haya ka duunyada haya haddii laga doonayo dunyada inuu xilkeeda guto oo aanu khiyaamaynin waxa ammaanada adduunyada ka culus ammaanada diinta ammaanada diinta in sideeda loo caddeeyo wey xaqaasi ah, haba adkaadee laakiin sida loo sheegayaana dee xikmadeeda ha yeelato iyo usluubkeeda wanaagsan laakiin xaqa waa inaanu ku dhex darmin wax kale xaqa waa inaan laga tanaasulin xaqa waa inaan laablaab loo samaynin ee waa inuu waadix noqdaa cad saa darteed ba qawaacidda usuulka waxaa ka mid a ah. ah, wujuubu bayaani alxaq waqt alxaaja waxaa waajiba xaqa in la caddeeya waqtiga loo baahanya taasaa ilahay nimankaa uu ku eeday wa qaalat buu ilaahay yidhi wuxuu waxay tidhi bal inta qur-aanku maqaaladu ka warramaya eeg waxaan oo dhan waxa weeye ka feejignow adugu qaar baa sidan yidhi qaar baa waxaa aaminay qaar baa sidaa u halaagsamay wadaadkeennay wadaadadoodan tusaale u yihiin caamaoo caamadeennay caamadooda tusaale u yihiin macnaha ayaa la halkaas waa meel khatar ah iska ilaaliya wa qaalat waxay tidhi daa'ifatun koox min ahli lkitaab kuwii kitaabka la siiyey yuhuud ahaa qayb ka mid abaa waxay yidhaahdeen aaminuu waxaa rumaysaan iyagaa isu dardaarmaya biladii kitaabkii rumeeya unsila lagu soo dejiyey cala aladiina aamanuu dadka mu'miniintaa ah qur-aanka lagu soo dejiyey soo rumeeya wajha nahaari maalinka qaybtiisa hore gelinka hore soo ashahaatoo qur-aanka soo rumeeya wakfuruu aakhirahu gelinka dambena ka gaalooba xikmaddaynu uga jeedaa lacallahum yarjicuun si dadku uga didaan bal si aynu u aafayno dardaaranka kale eega kasii faadsisane kaa munaafaqnimadaa ku lifaaqan walaa tu'minuu bay yidhaahdeen iyagabaa isdardaaraya yahuud walaa tu'minuu ha rumaysanina oo ha aaminina ilaa liman tabica diinakum qofka diintiinna raaca mooyaane cid kale ha u sidiqina oo run baad sheegaysaa ha odhanina qul waxaad tidhaahdaa ina alhudaa huda allah hanuunku waa ka ilaahay hanuunku waa ka ilaahay ilahayna cidduu qadaraa raacaysa intaas waa jumlo soo kala dhex hadalkoodii baa sii soconaya walaa tu'minuu ha rumaynina ilaa liman tabica diinakum ka diintiina raaca mooye ha rumaynina cid kale haw rumaynina an yuuta axadu in qof la siiyey ha rumaynina mila maa uutiitu waxa idinka la idin siiye diin ah in cid kale la siiyey ha rumaysanina aw yuxaajuukum ama ay idinla doodayaan cinda rabbikum ilaahayna agtiisa inay cidi idinla doodaysana ha rumaysanina qul waxaa tidhaa u jawaabo ina alfadla biyadi illaah dheeraadku ilaahay gacantiisu ku jira yu'tiihi man yashaa cidduu doonuu ilaahay siiyaa wallaahu waasicun caliim ilaahay baa waasicahoo ballaadhan dhan walba caliim weeye wax walba mid ogsoon yakhtasu biraxmati naxariistiisa iyo nebinimadiisa iyo waxyigiisa wuxuu ku gaar yeelayaa man yashaau cidduu doono sida nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay baa dheeraad weyn leh dheeraadka allay ka xun yiina xaasidayaan dadku markay liitaan waxay isku waaniyaan iyo waxay isu sheegaan dee waa wax liita wey faaqidu shayi laa yuctiihi baa laydhaa qofku hadduu shay ka farabaran yahay dee ma bixiyo hadday xaq ka faramadhan yihiin ma xaq bay bixinayaan hadday sama ka faramadhan yihiin ma samaa ka soo fulaya waa abeesadaa sunta uun ay ka soo kabacayso waxaasay isu dardaarmeen munaafiqnimay isu dardaarmeen iscajabin bay isu dardaarmeen iyo anaaniyad dafiraad diimaha kale la dafira iyo nebiga iyo qur-aanka isu dardaarmeen oka daa'ifa min ahli lkitaab waa intoodii ay bidayeenba ee cilmiga sheeganaysa wadaadada ahaa wey waa nimanka intay nebi maxamed hor yimaadaan calayhi salaatu wasalaam muranka la dhigdhigaya ee aada ula doodaya ee la murmaya ee kolba beenta uu kusoo xidhay ee kolba beenta uu kusoo xidhay eelan waa ka xunnahay taa beentaa waad nagu qabatae marta kale inoo sii haddana wax kale bal kaa iiga warrama kaa su-aasha iyo su-aasha haddana been bay ka sheegayaan waa indha adayga indhabirta ka indha adag nimankaas waaya daa'ifa min ahli kitaab baa waxay yidhahdeen aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nahaari wakfuruu aakhirah lacallahum yarjicuun kitaabka lagu soo dejiye muuminiinta gelinka hore rumeeya gelinka dambena ka gaalooba waxaynu doonaynaa inaynu ka firdhine qur mucjisnimadiisay ka mid tahay inuu ka waramayo yucabir camaa fi suduur laabta waxa ku jira wuxuu ka waramayaa laba waxay ku sheekaysteene xaafadahooda dhexdooda ay afka isa saareen maa yakuunu min najwaa alaaثatin ilaa huwa walaa hamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu waa mucjisnimada qur-aankay ka midta nimankan intay xaafadahooda fadhiisteene aqal madow dhex galeen baa intaa la isu laqimay oo la yidhi suntaa aan gaadhsiina dadka waxay uga jeedaa inay leeyihiin dadka markaa u tagtaan waxaa ku tidhaahdaan war annaga ahlu kitaab ah inoo towraad iyo injiilba soo akrineen markii aanu eegnaanu diintoodii galay baanu garan weynoo ka soo baxnay qowl sidaa ku dhaha ficil ahaanna dadku marka ay arkaan idinkiinnii kitaabkiiyo diinta la ydin bidayay oo intoo gelinkii hore rumayseen gelinkii dambena dabada boorka ka tuntay oo xaggii kale u kacay waxaa la odhanayaa wallaahi meeshaa waxa ku jira raggaas waxay ku arkeen raggaa kitaabka lahaa waxay kaga carareen meeshaa ayaa ku jira aan ka cararno lacallahum yarjicuun waxay ku heshiiyeen dadka aan ka ridayno oon ka celinno diinta ilaahay saasaa ilaahay uu kaga warramay subxaanahu wa tacaala marka had walba sida loo fikirayo istaraatiijiyadaha loo samaynayo macaahida buxuuda iyo diraasada loo samaysanayo waa asal bay ku leeday taa waxay isu dardaarmeen oo kale iscajabiniyo waxaanay ahayn oo ay isku sheegi jireen yuhuuddu maxay yidhaahdeen walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum aamana hadday laami ka daba dhacdo u rumayn inay noqoto waynu soo marnay walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum waar ha rumaysanina oo waa runtaa ha odhanina qof diintiina raaca mooye qof kale yahuudi iyo nasraani mooyaane ama yuhuudduna gaarkooday soo odhanaysaa nasaaraduna gaarkooday soo odhanaysaa dadka muslimka ah waxa ay wacdiyayaani waxa ay sheegayaan oo dhan waa runtiin yana idinka soo bixi waa runtiin waa beentiin mooyaane waa runtiin iska ilaaliya bay dheh nimankii intay isu dardaarmeen waaya waa siduu rasuul carbeed oo saxraagaa ah ku nool oo caynkaa iyo caynka ahay siduu kitaab u sheegan karaa annagoo asal u lahayn oo kan ahayn oo kan ahayn oo kan ahayn waaba nimanka gaadhsiiyey naxnu abnaaullahi waxibaad intaas waa marka waxaa raacsan an yu'ta axadun aw yuxaajuukum iyana waxyaabaha isu dardaarneen wey walaa tu'minuu marka laha rumaynina an yu'ta axadun mila maa utiitum in qof la siiyey diinta laydin siiyoo kale iyagu qur-aan bay idin sheegteene towraaddiinnan iyo injiishiinnan oo kale in cid la siiyaha rumaysanina weligoodba qur-aan kasta ha sheege ee kala idinsiiyo kale in cidheshay iyo in kiina la nasakhay midna ha rumaysaninaba waa mid waa masalo labaad masalada saddexaad isu afraaday isu dardaarmee waxa weeye aw yuxaajuukum cinda rabbikum walaa tu'minuu an yuxaajuukum cinda rabbikum ilaahay agtiisa aakhire inay idinkula doodayaan iyaga caynkaa yidhaahdee waase u yidhaahdeene taana ha rumaysaninaba afar arrimood bay yuhuudda isu dardaarmeen kow gelinka hore ashahaato gelinka dambe dafirac diin in la siiyey qof wax sheegaya ha ka rumaysaninoo idinka ahayn diintiinoo kale inay cid haysata ha ka rumaysanina aakhiro in la idinkula murmayo cid idinka gar helayso ha rumaysanina ilaa aakhiray socoto isxariifintoodii iyo waxisbididoodii adduunyadana innaga ilaa aakhirana innaga baydhah ayaan darradaasaa ku dhacda marka intan qul ina alhudaa huda allah jumla muctarida la ydhahdaa min xayu alcarabiya marka waxa weeyaan ilaahay baa saaray tacliiqaas oo waxau yidhi marka caynkaa yidhaahdeen ha u rumaynina cid aan inaga ahayn ayaa ilaahay uhi qul ina alhudaa huda allah waxaad ku tidhaahdaa hadda hanuun waaka ilaahay uun hanuun yahuudi ma hayso hanuun nasaara ma hayso hanuun wadaad iyagoo faasiday mahaya hanuun kii ilaahay weeye kii ilaahayna ciddu siiyo waa macruuf waaye icraabyo kale way jiraan oo aayadda la mariyo waaye waxyaabaha kale maal macnayaasha kale lagu fasira waxaa kamida mida way isu dardaarmeeno waxay dhahan walaa tuminu ilaa liman tabica diinakum ciddaa diintiina raacda mooyaane cid kale ha u rumaynina koow an yu'ta axadun makhaafata an yu'ta axadun innagoo ka feejigan in la siiyo cid kale midla maa uutiitu waxa laydin siiyoo kale diinteennoo kale in cid kale haysato ama ilaahay agtiisa ay nagula doodaan innagoo taa ka feejigan dee cid kale ha rumaysanina oo haddaad rumaysataan cid kale oo aan innaga ahayn waxa oo ka qaadataan waxay sheegayaan waxa dhici doonta inay ilaahay agtiisa inagula doodaan oo idhaahdaan dee waa kuwii adduunyadiina rumeeyey waa kuwii noo sidiqaya runtiin lahaa marka dafirawn halkaasay ka riday mar walba talqiin baa la siinaya nebiga qul erayga qul baa soo noqon talqiin talqiin waa la qimaya ina alfadla biyadi illaahi yuutiihi man yashaa wallahu waasicun caliim yakhtasu biraxmatihi man yashaa naxariistii waa nebinimadii iyo qur-aankii iyo waxyiga waa naxariis weyn naxariis cidhihasho tii ugu weynayd wey wallahu du lfadli alcadiim yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waaminuu birasuulihi yuutikum kiflayni min raxma wyjcal lakum nuuran tamshuuna bihi wayaqfir lakum allahu qafuuru raxiim lianlaa yaclama ahlu lkitaab anlaa yaqdiruuna calaa shayin min fadli وأن الفضل بيد اللaahi يuؤtiihi maن يشhاء والlah duلفضل الcaظيم sidaasay isu dardaarmeeno fadeexadahaasaa ilaahay uu ka waramay fadeexadaha haddaba qur'aanka kariimkaa manhajkiisa ay tahay ummadeennu inay raacdo madaxdeenna iyo culimadeenna iyo raciyaddeennuba ilaa siduu qur-aanku u waramo iyo manhajkiisa iyo hadyigiisa iyo dhaqankiisay tahay inay tilmaani noo noqoto nimankii iyadoo intaasoo balaayaa lagaga warramay iyadoo lagaga warramay kuwa soo socdee daran qaarkood haddana mar walba qur-aanku cadaaladu ilaalinaya nimankaa sifada wanaagsan ay leeyihinna qur-aanku waa sheegayaa cidda wanaagsan ayaga ku jirtana wuu sheegayaa reer hebelna lama wada odhanayo koox hebel iyo ahlu kitaabkiina haddii la israaciyo waa in laga soo reebaa cidda wanaagsana ku jirta iyo waxay ku wanaagsan yihiin bal u fiirso dadkii ugu shar badnaabaa wixii wanaagsanaa ama ciddii wanaagsanayd ay lahayn qur-aanku ka soo reebay si aanay liiskaa hore ugu wada darmin ilaahay wuxuu uhi wain min wa min ahli lkitaab ahlulkitaabka waxaa ka mida baa ilaahay uhi man mid baa ka mid dad baa ka mid ah in ta'manhu haddii aad ku aaminto biqindaarin xoolo badan yu'addihi ilayk ku siinaya kuu soo shubaya wa minhum ahlulkitaabka waxaa ka mida man mid baa ka mid ah ama dad inta ta'manhu bidiinaar hal diinaar haddaad u dhiibato gini ama shilin laa yu'addihi ilayka aan weligaaba kuu soo celinayn ilaa maa dumta calayhi qaa'iman adoo dul taaganoo lawalabaliidhi arbalidhi adigoo sidaale mooyaane daalika buu ilahay idhi taasi waxay ku dhacday oo dafiraada iyo diidmada ay ula soo taagan yihiin way xalaalaysteen biannahum qaaluu waxay yidhaahdeen waa yuhuudu laysa calaynaa dushayada ma ahaanin fil ummiyiina ummiyiinta haddaanu dhacno sabiilun wax dembiiba nagama haysto wayaquuluuna cala allahi alkadib ilaahay been bay ka sheegeen wahum yaclamuuna iyagoo garanaya balaa dembi baa idin haysta marka dadka dhacdaan man awfaa bicahdi cidda ballantiisa oofisee dhammaystirta wattaqaa ilaahayna ka cabsata fa ina allaha yuxibu lmuttaqiin ilaahay kuwa taqwadan uu jecel yahaye kuwa dadka dhacee beenta sheega wax cawra ma jecla ahlu kuwaasaa ka mid ah qaar iska fiican baa jiro oo ammaano lahoo haddii maal qindaar qindaarku waa xoolaha badane maalka walqanaadiir almuqandara waatiin soo marayn xoolo badan haddaad u dhiibato kuu soo celinaya yuaddihi ilayka waxaaga cunayn qaar caynkaasi way jiraan kuwaa la socda kuwaa lama dafirayo wanaagooda ama culimadooda ha ahaadeen ama caamadooda ha ahaadeen saasaa ilaahay uu leeyahy subxaana marka waa qalad in la yidhaahdo oy dadkeenna carabkooda way ku badan tahay nimanka reer hebel la yidhaahdaa wax khayrle ma leh annagaa naqaano kuwaasoo weligood caynkaasay ahaay waa reer hebel ama wadan hebel ama bulshada halkaa ku nooli wax khayrle ma leh eraygaa isku adayadoo gaalahayiinbaa sidani lahaa u kala reebay iyadoo dadku muslimiin yihiin kaad sheegayso sheeg wixii xumaanee dadka uga digayso haddii maslaxadi ku jirto laakiin erayga israacinta la yidhaahdo waa eray faashila oo qalada ah. wax shar isku raaci kara shaydaan baa jira qur-aanka kariimkaa markuu ilaahay ka warramaya bani aadamka waxaa la yidhaha idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim qofka bani aadamkii dhinac sharana wuu leeyahay dhinac khayrana wuu leeyahay dad wanaagsan iyo dad xun mar walba way isku jiraan cid markaa shar isku raacdoo layidhi iska naara uun oo wada shari waa shaydaanka wey marka taas kale in aada la ysaga ilaaliyo wey mid diinaar haddaad ku aaminta aan ku siinayna wuu jiraa ilaa maa dumta calayhi qaa'iman adoo dul taagan mooyaane haddaad dee dul taagan tahay dabadaad sii haysa ar kan ar muu libdhin ar qasdada kumaadri waa kaygii haddaad dul taaganta ogabay dadka wax tafiraa inta badan dee marka laga libdho ayaa ay indhaha soo marmartaanoo arinkoodu si adkaadaa intaad dul taagantahay tahay waa dee girgirkaad haysataaba ilaa maa dumta calayhi qaa'iman ilaahay bayna tilmaamaya waxaagu inaanay kaa libdhin haddaad ka warwarsantay xay iyo kale araggaa ka dhexeeyeen haddaba waxay isweydiin la war nimanka maxaa sidan u galay intoodii badnaydba weeye nimanku dadka waxooda maxay u xalaashanayaan tolow sir baa ilaahay uu sheegay cajiiba oo kuwa horena ay qabeen kuwan iminkana ay qabeen tilmuudkooduna uu qorayo sirtaasoo ah biannahum qaaluu laysa calayna fi sabiil waxay idhaahdeen ummiyiinta sabiil nagagama furna waddo xaggooda nagaga soo furani ma jiro macnaha wax kuma dembaabayo nalooma qabsanayo ilaahay waddow nagu ciqaabuu noo soo maraa ma jirto ummiyiinta haddaanu dilno iyo haddaanu dhacno iyo haddaanu addoonsanno waman hum ulumiyuun ummiyiintu waa kuwe ummiyiinta waxaa loo yaqaanay nimankaa waxna qorin waxna akhrii jirin ahaa carabta carabta way iska agdhowaayeen dabcan maqaaladana saasay u lahaayeen laakiin sida tilmuudkooda uu qorayo kitaabka yahuudda waxa weeye in wixii yuhuudda ka soo hadhay oo dhan faqaraadka baarigaraafyo ka mida baa sidaa qoraya wixii ribe ahee laga qaado wixii ribee la qaadaya waxa laga qaadayaa wixii aan banu israa'iil ahayn wixii maalehe dadka kale ay haystaan inoo xalaal weeye addoommaha intii reer banu israa'iil ka soo hadhay way sakhiran yihiin fikradda soomaad arag wuu noo sakhiray waa noo sakhiran tahay halkaasee ku lug leedahay way sakhiran yihiin marka laysa calayna fi lumiyiina sabiil saasay yidhahdeen marka dulmiga iyo khiyaamadu inay xalaashadeen iyo dhaca ayaa halkaa ilaahay kaga warramay subxaana markaa ilaahay wuxuu tilmaamay tani inaanay diin ahayna nimanka hadalkan lihi weliba dadka diin ahaan bay ugu dhigayaan oo yuhuudi inay dadkan la dheer tahay in kutubtoodu ay qoraysay diin ahaan taa dadka uga dhigayaan wayaquuluuna cala allahi alkadiba wahum yaclamuun ilaahay bay been ka warinayaanay ka sheegayaan iyagoo garanaya markaa ilaahay cidda waa maanuu jecelyah ayuu sheega wuxuu ihi balaa waa la qabsanaya marka balaadu waxay wixii hore lasoo sheegay cagsigiisay sugtaa waxaa ka horjeeda marka iyagu hadday yidhaahdeen laysa calayna fi sabiil ummadaha kale haddaanu dhacnoonu cawarnoonu khiyaamayno dembi nagama haysta hadday yidhaahdeen ilahay wuxuu hi balaa wuu idinka haystaa balaa wixii xumaanaha geysataan ilahay wuu idin qabsanaya cidda wanaaggalebaa ilahay uu tilmaamay inaanay yuhuud ahayne laakiin qaacidadan caamka cidda laga helay man wfaa bicaadi wattaqaa fa ina allaha yuxibu lmuttaqiin man wfaa bicaadi cidda ballantiisa dhammaystirta ballanta diinta ballanta adduunyada ballanta mas-uuliyadda ballanta maalka cidda cahdigii sidii loogu ogaa u fuliya ilaahayna ka cabsada kaasunbu ilahay jecelaya laakiin qabiilo iyo qolo iyo cunsur maaha qayb kaloo haddana ilaahay kasii warramo iyaga waaya in aladiina yashtaruuna bicahdi illaah alla wuxuu ihi in aladiina kuwa yashtaruuna iibsanaya illaahi ilaahay ballantiisiiya wa aymaanihim dhaarahoodii hamanan qaliilan adduunyo yar ku iibsanaya ulaa'ika kuwa allah khalaaqa lahum dheef kuma leh wax dheef iyo nasiiba kuma laha fi laakhira aakhira calaf kuma leh calafkood baa go-ay walaa yukalimuhum allaahu ilaahayna lama hadlayo walaa yanduru ilayhim ma eegayo yowma alqiyaama walaa yusakiihim dembi kama nadiifinayo walahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin kuwa ballan la-aanta iyo diin la-aanta ku dhacay diintoodii iyo dhaartoodii ka been sheegay ilaahay ka wariyay waxaanu odhan kutubtoodii ka been sheegay marka kuwa ammaanada diinta ka been sheegay intaasoo hanjabaadabaa ilaahay u yaba waxay iibsadeen cahdigii ilaahay bal uu ka qaaday bani aadamka dhaarta lagu adkeeyey dhaartiibay ay dhaafsadeen adduunyo khiyaamo diineed bay sameeyeen khiyaamo qaran khiyaamo diineed bay sameeyeen aakhirana nasiib nasiibkuloo calaf la-aan bay taagan yihiin intaasoo arrimoodna ilaahay bay kala kulmayaan inaanu la hadal inaanu eegin inaanu dembi ka dhaafin inuu cadaabada ku amro marka intanoo yabo ee musiibada badan ilaahay u yabo waxay ku tusinaysaa dembiga galeen inuu aada u weyn yahay halkaa waxaad ka arkaysaa in laga been sheego xaqa iyo in laga been sheego ambaanada diinta iyo wax dadku ay diin moodayaan in diin looga dhigo bidca iyo khuraafaada ciqaabka adag bay leedahay ilaahay uu ka digay yuhuuddana uu ku eedeeyey waaya meelaha qaarkooda way soo aroortay axaadiidtu ay u sheegayso qofka hadduu waxyaaba jariimadaha qaarkood la yimaado in arrimahan oo kale ay ku dhacayaan alla wuxuu uhi waina minhum waxaa ka mida yuhuudda la fariiqan qolaa ka mid ah yalwuuna leexinaya oo duwaya alsinatahum carabadooda bilkitaab kitaabkiibay carabka ku duwaya litaxsabuuhu min alkitaab si aad kitaabka ugu malaysaan oo kitaabkii towraad u moodaan wamaa huwa min alkitaab kitaabkii towraad maahae ka feejignaada wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa min cindi illaah ilaahay xaggiisuu ka yimi kaanu idiin akhriyayna wamaa huwa min cindi illaah ilaahayna wuxuu ihi xaggayga kamuu iman qowlkaygii ma aha wayaquuluuna cala allahi alkadib ilaahay been bay ka sheegayaan wahum yaclamuun iyagoo garanaya calayhim lacaayin ullah allaha nacdala nimanka yahuuddee waxa ilaahay uu halkan ku xusayaa wixii intaasoo nacdal iyo cadho ahi ay ugu dhaceen inay ka badrheedheen kitaab ilaahay intay isdul taageen oo towraad la yidhaahdo ayaa qaybna aayaddii intay masaxeen bay meeshii wax kalaba ku buuxiyeenba jusas dhan iyo suurado dhan iyo aayado dhan ayay leefeen kolkaasay qalinka u qaadeenee wax kale ku qoreen intay heshiiyeen walaadiyo waran wax la kala iibsaday ayaa dabeetana sidaa loo qoray kuwaasi qarnigaasi markay tageenna qolo kale haddana heshiisay oo intii in lay qoray qolo kalaa qoray kitaabkii dabeetana wuxuu noqday mid rifan iyo lisan uu ku dhacayo aan la kala garanayn maxaa ka hadhay kii ilaahay maxaase kii la qoraya lidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu odhanayay hadiidina hala wada rumaynina laakiin waxaad tidhaahdaan waxaanu rumaynay ilaahay iyo kutubtiisa iyo wuxuu rusushu soo diray ilaahay kutubtu soo dejiye waa rumaynay kitaabku nebi muuse kusoo dejiyey rumaynay marka hadduu kii yahayna dee rumayse haddaanu kii ahaynna dee ka beri noqotay waay marka waxaa ka mida yalwuuna ina minhum la fariiqan fariiqan mar walba qur-aankuu soo celinaya waa faldembiyeedka kuwa musiibadacda ah waa yalwuuna alsinatahum bilkitaab carabkooday kitaabka ku bedelayaan de suurat lbaqara aynu kusoo marayna gacantana inay ku qorayeen yaktubuuna alkitaaba biaydihim halkana carabka oo kitaabka lagu leexiyaa waxa weeye iyadoo tafsiir aan kiiba ahaynba la saaro iyagoo nebi maxamed hor fadhiya calayhi salaatu wasalaam ayaa aayadaha u fasirayeen si aanan sidii ahayn meeshii meel aan ahayn ka warinaya marka layigu layan bialsinatihim wa dacnan fi ddiin carab dalab leh iyo calool weecsan bay la soo taagan yihin ah, yalwuuna alsinatahum bilkitaab kitaabkay ku gadiyayaan carabkooda macnaheed waa maxay tafsiir khalad ay saarayaan aayadaha inta joogtee kasii hadhan intii lahayna tafsiir khalad ay ku taageen nabigay u yimaadeenna ah, maxaynu soo marayn maxay yidhaahdeen raacinaa raacinaa ayay ku celceliyeen waa kii ilaahay yidhi eraygaa uga guura oo haba odhan ina idinku rasuulkay u yimaadeen sala allahu calayh wasalam waxay idhi asaamu calayk iyagoo iska dhigay inay assalaamu yidhaahdeen geerii dushaada ha ahaatay way asaam assaam huwa almowt wax badanoo noocaasa waxay idhahdeen samicnaa maxay wa casaynaa samicnaa wa adacnaa halkay muminiintu ka yidhaahdeen iyagu waxay ku bedeleen samicnaa wa casaynaa ay yidhaahdeen ah, waxoodoo dhami saasay ahaayeen wax kale cakis u socdaa waxay yidhahdeen dadka markay u sheegayeen in tafsiir khalada saareen waxa weeye waa ta'wiil taxriifi macnihiisii ay gadiyeen huwa min cindi illah la yidhaha xejista la qabsada waa kii ilaahay keenaya ilaahayna waa kaasoo dadku uga diga wuxuu ogaada waxa noocaasa ilaahay ma keenin alla wuxuu ka warramaya hadaba beeno kaleo ay kasii warinayeen nebi ciise iyo ambiyadii wanaagsaneed saalixiinta ahaa ayaa waxaana faray nebi muusesaana faray nebi ciisaana faray nabi ciisaana faray bay odhan jireen nasaaradu inaanu caabudno inaanu u sujuudno inuu ilaahnimada qayb leeyay allah halkanuu deerifeeyey taana masalada caqiidaday ka been sheegeen maa kaana buu lahay xalaalu maaha libasharin qof bani aadama an yu'tiyahu llahu inuu ilaahay siiyey alkitaaba walxukma walnubuwa saddexdaa intuu ilaahay siiyey kitaab iyo xikmad iyo nebinimo uma yaquula linnaas inuu dadka ku yidhaahdo sidan soo socota xalaalu maaha inuu dadka ku yidhaahdo kuunuu noqda cibaadan lii aniga addoommay noqda min duuni inta alla ka sokaysa sidaa inuu ku yidhaahdo nebi suuragal maaha walaakiin kuunuu buu odhanaya buu leeyahy nebigu markuu dardaarmayo dadka waxu sheegayo rabbaaniyiin kuwa dad ilaahaya noqda bimaa kuntum ahaantii aad noqoteen tucallimuuna alkitaab kitaabka kuwa dadka baraya wa bimaa kuntum tadrusuun iyo ahaanta ahaateen kuwa kitaabka baranaya mar haddaad baranaysaan oo baraysaan dad ilaahay noqda sidaas u dardaarmaa nebiguye aniga addoommo i noqda nebi uma dardaarmo laakiin u hadalay beenbeenay iyagu sheegeen walaa ya'murakum idinma farayo nebi ambiyada ka midi ciise iyo qayrkii toona an tattakidu lmalaa'ikata waannebiyiin malaa'igta ilaahay iyo nebiyaasha ilaahay inaad ka dhigataan arbaaban inaa ilaahyaal ka dhigataan nebi idin fari maayo ayaamurukum bilkufr oo ma gaalnimuu idin farayaa nebigu bacda id muslimuun intaa ilaahay u hoggaansanteen saasaa ilaahay u deerifeeyey waa masaladii caqiidada ahayd ee beenta ay ka sheegeen ay yidhaahdeen nabi ciisaa sidaa yidhi oo yidhi ee caabuda aniga iyo hooyaday odhaahdii taa ay yidhaahdeen ilaahay baa deerifeeyey oo meesha ka saaray subxaana waaya qof bani aadama maa kaana alkown اlmanfiyu fi اlqur'an lahu macnayaan laa yaxilu walaa yajuus aw laa yaxilu walaa yanbaqii haddii kaana ama yakuunu nafyu gala macnaheedu waxa weeye waxaasi xalaal ma aha ama ma habboona marka isku dar maa kaana libasharin qof bani aadama oo ilaahay kitaab uu siiyey oo xikmad uu siiyey oo nebinimo uu siiyey uma habboona xalaal uma aha uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii inuu idhaahdo dadka addoommo ii noqda waaba nebi ilaahay kitaab baa la siiyey xikmad baa la siiyey nebinimaa la siiyey marka cibaadan lii min duuni illaah addoommo ii noqda inta ilaahay ka sokayso inuu idhaahdo taasi dhaqanka ambiyada iyo dadka wanaagsan ma aha buu lahay ciise lagama warin nebi ambiyada ka mida taa lagama warin muxuu haddaba dardaarankiisu yahay nebiga walaakin kunuu rabbaaniyiin wuxuu leeyahay rabbaaniyiin noqda rabbaani waxa weeye de qofka qof qof ilaahay weeye waa dad ilaahay waa qof ilaahay weli ilaahay noqda buu dadka ku dardaaraa sababtaa rabbaani u noqonaysaan waxa weeye wixii rabbaani idinka dhigayabaa haysaanoo manhajkii ilaahayah bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bimaa kuntum tadrusuun mar haddaa kitaabkii baraysaan ee tucallimuuna alkitaab tucallimuuna annaasa alkitaab dadkiibaa kitaabka baraysa wa bimaa kuntum tadrusuun idinkuna waa akhriyaysaan callama iyo darasa darasa wuu akhriyay weeye callamana wuu baray mar haddaad tihiin kuwo baranaya oo baraya oo akhriyaya kitaabkii haysta kitaabkuna ilaahay uu idin barayo dadka rabbaaniyiin noqda ay rusushu u dardaaraan laakiin uma dardaaraan aniga addoommayin noqda ninka ciddaa rasuul sidaa rasuul ka wariya waa beenaa leh walaa ya'murakum an tattakhiduu lmalaa'ikata waalnabiyiina arbaaban idinma faraya rasuul ilaahay oo bashar aho sidaa loogu waaxyooday inaa malaa'igta iyo nebiyaasha rabbiyaal ka dhigataan oo ma wuxuu idin farayaa gaalnimo idinkoo muslimiin noqda bal sida ilaahay u deerifeeye dhinacyo badan waa sunnadii ambiyada waa xilkiiyo waajibkii saaraa waa waxaan ka suurogelayn saasaa meesha uga saaray daaqadaa laga tuura wixii ay qabeen wixii ay dadka u sheegayeen nimankaas marka qur qur'aankeenna kariimkaahi waxa uu saxayaa shubahaadka iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadka ayuu jafayaa meesha ka saaraya dadka ay u sheegayaan ay ka soo afuufayeen madiina ay ka soo afuufayeen manaadiqa kala duwan ay qorayaan ay dadka gaadhsiinayaan marka sidaasibaa ay u tahay markaa maqaaladay ka wariyeen ambiyada oo ilaahay meesha uu ka saarayo alrabbaani waa qof Ehm, dee noqday cabdillahi bnu cabaas sida uu ku fasirayo waxa uu leeyahay waa xukamaa culamaa xulamaa dad xikmad lahoo cilmi leh oo ilaahay ka edabsado ka tala qaata noqdabay kula ayay ku dardaarayeen allah subxaana wa tacala